alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaami nawowi raximah llah qaala imaam nawowi raximah llah baabu lwacdi wliqtisaadi fiih baabka koob iyo sagaashanaad baabulwacdi wacdiga iyo waanada sheegista la sheegaayo baabkiisii weeye iyo waliqtisaadi fiih iyo dhexdhexaysiga lagu dhexdhexaysto fiihi ay fi lwacdi wacdiga iyo waanada in la dhexdhexaysto hadalka aan lana fara badin si aan looga daalin aan lana yarayn si aan loo fahmi waayin ee mid dhexdhexaada laga dhigo ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana udcu dadka ugu yeadh ilaa sabiili rabbika waddada rabbiga dadka ugu yeadh jidka ilaahay iyo ariiqa xaqa ah ugu yeedh dadka bilxikmati xikmad ugu yeedh ama xaalaad xikmad ku dheehan tahay u yeedh walmawcidati iyo waano ugu yeedh ama xaal waano ku dheehan tahay ugu yeedh waanadaasoo alxasanati tii wanaagsanayd ah waano wanaagsan iyo xikmad ugu yeedh aayadda sheikhu wuxuu ka daliishaday in dadka loogu yeedho xaqa iyo waddada xaqa inay raacaan marka loo yeedhaayana si xikmadii ku jirto in loogu yeedho aayaddu saddex shay bay sheegtay saddex siyood oo loogu yeedhaayo mid waa xikmadda midna waa almawcidati alxasana midna waa doodda wanaagsan ee cid lala doodaayo wajaadilhum bilatii hiya axsan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen way kala duwan yihiinoo dadka qaar baa mid baa u munaasiba qofku haddii aanu xaqii garanayn oo yahay khaaliyu dihni maba garanaayo waxan inuu eh, xaq yahay xaalka caynkaasa waxaa loogu yeedhayaa xikma oo usluub wanaagsan ah baa wax loogu sheegaya si habboon oo usluub wanaagsan ah oo latifan oo dhimirsan oo ruux wax ku qaadan karo ayaa loogu sheegaya ruuxna waa ruux xaqii garanaya laakiin xaqii wuxuu kaga mashquulay wax baatil ah laakiin ruux shubah kale ku sugan yihiin ma aha baatil buu ku mashquula kaasina wuxuu u baahan yahay waana wanaagsan oo targhiibka iyo tarhiibka cabsigelinta iyo waciidka ku sugan cidda markaa sharciga khilaafta in loo sheego iyo rajogelin iyo jeclaysiin sawaabka waxa wanaagsan marka lala yimaado laga helaayo la xasuusiyo waanuu munaasib u yahay waa baraarugayaa waxaa laga yaabaa baatilka uu ku mashquulsan yahay inuu ka baxo nooca saddexaad waxa weeye waa nooc isaga shubha ku sugan waxaan xaq ahayn ayuu xaq u haystaayo baatil buu xaq moodayaa xaqiina wuxuu haystaa inuu baatil yahay aanu saxnayn oo diin qaldan ayuu haystaa ama ha ahaado gaal shubah u saaxiiba ah, ha ahaado oo isle diinkaad haysato diin ka qummanba ma jiro ama ha ahaado inuu bidcooyin waaweyn ku sugan yahayoo bidcooyinkaa uu moodaayo inay xaqii tahay iyo sunnadii ay saa tahay marka isaga waana kuma filla usluub wanaagsanoo wax loogu sheegaana kuma fillee dood buu u baahan yahay laga qanciyo waxa uu ku sugan yahay inaanu xaq ahayn ee diin qaldan uu ku sugan yahay ee diintii saxda ahayd ee tawxiidka ahayd ee sunnada ahayd inay tan tahay isaguna wuxuu u munaasib yahay wajaadilhum bilatii hiya axsan haddii wax cinaada iyo madaxadayga iyo jikaari ayna ka muuqan siba siday ka wanaagga badan tahay in loola doodo oo dood qurux badan yacni markaa lala doodo ayuu ansab u yahay dooddii baa waxay u qaybsamaysaa aljidaal lxasan iyo aljidaal alaxsan marka haddii cinaad iyo madaxadaygaanu ka muuqano inuu indhaha iska tuurayo oo xaqii isagoo arkaya ogaan u diidaya haddaynay ka muuqan sida axsanka abaa loola doodaya cibaarada loo wanaajinaayo loo latifaayo loo dhimrinaayo yacnii loo turayo waayo isagii baa la doonayaa in la badbaadiye la doonaya sidii badbaadadiisa ahaydna garan maayo si halaaggiisa ku jiruu badbaadadii moodayaa badbaadadii si halaaggiisa ku jiro ayuu moodaya marka waa bilatii axsan noocba haddaba jira isagoo xaqii isagoo arkaya jikaar iyo cinaad iyo madaxadayg la imanayo kaas axsan lagula doodi maaye xasan baa lagula doodaya oo qabiix maxaa lagula doodi waayo may qabiix looma baahna qabiix waxay noqonaysaa in lagu been abuurto been laga sheego la masabido lagu tacadiyo yacni markaa waxyaalaha caynkaasa looma baahno xasankii iyo axsankii maxay ku kala duwanaanayaan axsanku wuxuu noqonayaa in jahligiisa iyo aqoondarradiisa iyo tanaaqudkiisa la caddeeyo iyo garashawaagiisa iyo ceebaha markiisa markaa baatilkoodu leeyahay kullu daalika la bandhigo aan loo turin bun laga dhimi maayo laakiin wax markaa xadguduba iyo cay ah oo lagu odhanayo ma jirto oo ka dheeraada caddaynta la caddaynaayo bimacnaa la masabidi maayo oo gaalkii in la masabido ama lagu been abuurtaa dee ma bannaana oo waxaanu qabin la yidhahdo waad qabtaa gaalba ha ahaado alkadibu xaraamun calaa kulli axad walow calaa kaafir buu yidhaha shekhulislaam ibnu taymiya beentu cidnaba in laga sheegaa xalaal maahae waa xaaraan kulay ku tahay gaalka in been laga sheegaa ma banaano walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin cala anlaa tacdiluu xadiidka toddoba boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo koob iyo tobane can abi waa'ilin shaqiiq ibni salamata qaala kana ibnu mascuudin radia allaahu canhu yudakirunaa fii kulli khamiisin mara shaqiiq ibnu salama taabiciga la yidhaahdaa waxa uu yidhi kaana bnu mascuudin radia allaahu canhu cabdulahi bn mascuud wuxuu ahaan jiray ilaah raalliha ka noqday yudakirunaa midna wacdiyoona waaniya fii kulli khamiisin mara khamiis kasta hal mar buu na waanin jiray faqaala lahu rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaani abi cabdiraxmaanow waa kunyadii cabdullaahi bni mascuud lawadidtu waxaan jeclaystay annaka dakartanaa kulla yowmin inaad na waaniso maalin kastaba inaad nawanisaan jeclaysto aanad khamiis ka khamiis ka dhigin fa qaala wuxuu ihi cabdullahi bn mascuud amaa innahu amaadu waa xarfu istiftaax oo hadalkaa lagu furfuranayaa sha'niye arrinku yamnacunii waxa ii diidaayo min daalika madkuurkaa la soo sheegay waxa ii diidaayo inaan maalin walba idin waaniyo annii akrahu inaan karaahiyaysanayo an umillakum inaan markaa idin daaliyo oo aad daashaan ama aad noogtaan taasaa iddiidaysa oo haddii waanadu idinku badato maalin walba ay noqoto marka dambe waa ka daalaysaan wacdigiiyo waanadiina xiise idinlama yeelanayso laakiin xilli ka xilli hadday noqoto dadkii waa xiisaynayaan iyagoo markaa jecel oo u xiise qabaa ayaa waanadii u imanaysaa dhaafaysaana mar hadday aada u jecel yihiinna waxaa la rajaynayaa inay ku intifaacaan laakiin hadday caadaystaan waxaa laga yaabaa inayn saa u xaalayn waxa ii diidaayo karaahadan karaahiyaysanayo yamnacunii min dalika annii akrahu an umillakum ay karaahatii imlaalakum kahashadayda aan kahanaya idiin diidaysaa inaan idin daaliyo aan kahanayo wa innii atakhawwalukum anigu waa idinkula dadaalayaa xilli ka xilli bilmawcidati waanada tacbiir aanan garanayn bay wadaadadu ku laqbayn jiren anigu af soomaalihaan aan maqon waa idinku faajafaajoonayabay qaar odhan jireen waanadaan idinku faajafaajoonaya wa innii atakhawalukum anigu waa idinku dadaalayaa xilli ka xilli yacnii marba markaa inaan idiin googooyo oo markaa aan mid googo'an ka dhigo xilli ka xilli ah bilmawcidati waanada kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam siduu u ahaan jiray rasuulkii ilaahayba sala allahu alayh wasalam yatakhawalunaa mid markaa nagula dadaala ka xilli ka xilli biha mawcidadiiyo waanada wuxuu sidaa waanada noogu googooyn jiray oo xilli ka xilli nagula dadaali jiray inuu noo kala googooyo yacni marka wakhti la joogaba uu marna waaniyo makhaafata asa'aamati calayna daalisaanu ka daallo baqasho uu ka baqanaya daraaddeed buu sidaa u yeeri jiray mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay yatakhawaluna yatacahaduna waa nagula dadaali jiray yacni xilli ka xilli sayna joogto u noqon eh, ayuu markaan ugula dadaali jiray an yuraaci alawqaata fii wacdina walaa yafcaluhu kula yowm awqaadda ayuu ilaalin jiray waqtiyada xilli ka xilli wacdiga maalin walbana ma samayn jirin ibnu sikiit waxa uu yidhi macnaahu yuslixunaa wayaquumu yaquumu calayna waana islaaxin jiray waana yani wacdiga uu nawaaninayana waa ku kici jiray islaaxiina wuxuu keensanayaa inaan wacdigii la joogtayn markaa xilli ka xilli in wacdiga laga dhigo joogto aan laga dhigin inay fiicantaa laga qaadanaya sunnadii nebigana calayhi salaatu wasalaam ay tahay saxaabadiina saas leeg ay sameeyeen xikmadda ku jirtaana ay tahay dadku si ay wacdiga aynay uga daalin ay ugu intifaacaan una xiiseeyaan wadaad baa beri wuxuu yimi magaaladan nin sheikha ilaahay u naxariistay hadda waa dhinto ma noole markaasuu wuxuu arkay meheradaha oo ka baxayo wacdi saaran yahay had iyo jeer marka sunniyo qaabkani ma fiicneen waa maxay wacdigan ka baxaya meheradahe mar walba iska baxaya muxuu yahay oo waayo dee dadku wacdigii waa caadaysanayaanoo waa ka daalayaanoo hadhow ku intifaaci maayaan awalba mar walba waa iska maqlayeen marka wacdiga xilli ka xilli inay maqlaan baa fiicane ayna joogto iska noqon ee hadduu mar walba iska baxayo saacad walba wacdigi markaysa marka waxaan yani qiimo la yeelan maayo maxay caado iska noqonaysaa yacni marka xadiidkan ayuu macnaha ka qaadanaya oo ka istimbaadaya waxa joogtada ah dadku waa ka daalaan laakiin shayga marka waxa weeye xilli xilli la sheego ee aan joogtada ahayn waa la xiisaynayaa aadna waa loo eegiya bacdi culamada ka midii ah waxay yidhaahdeen bisha bilashadeedu maadaama ay noqotay muddo marka laga joogaba mar inay bilanayso oo bishiiba hal mar ay bilanayso waa la eegaa alla bishii waa taa waa bishii ma aragteen waa la isweydiiyaa waa la eegaa waa la raadiyaa qoraxdu subax walba markay soo baxday cidisaamaad ila waxay noqotay muctaad bay noqotay joogtay noqotay qoraxdii iyadaa ka weyn bishii haddana lama eegaayo maxaa loo eegi waayey waxay noqotay subax walba mid soo baxaysay noqotay sidaas aawadeed yacni cid eegaysaa ma jirto marka waxaa laga qaadanayaa wacdiga dadka loo sheegaayo bilxikma in lagu daro yacni markaa xilli ka xilli laga dhigo oo aan markaa joogto iyo xidhiir laga dhigin maalin walba mid ah aan laga dhigin ayaa laga qaadanaya hadda cidda dalbanaysoo leh waxaan jeclaystay inaad maalin walba nawaalin lahayd khayr jacayl baa arrinkaa ku xambaarayay laakiin maadaama xaaladda bini aadamka aynay waafaqaynin oo taasi ayna islaaxinaynin oo wacdigii ay inay ka daalaan ay ka iman karto wacdiga inay ka daalaanna maslaxa aynay ugu jirin waxay noqotay in la yidhaahdo yacni markaa ha loo kala googooyo wakhtiga ha kala yala durkiyo xadiiska toddoba boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labiyo tobane wa can abil yaqdaani camaar ibni yaasirin radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul abilyaqdaan oo camaar ibnu yaasir ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay ina tuula salaati alrajuli wa qisara khudbatihi ma'innatu min fiqhih ina tuula salaati arajuli ninka salaaddiisu inay dheeraato wa qisara khudbatihi khudbaddiisuna ay gaabato ma'innatun waa calaamad min fiqhihi yacni fiqhigiisa ku tusinaysa inuu faqiih yahay oo diinka fahamsan yahay oo aqoon u leeyahay amaarad ku tusinaysa wey fa atiilu salaata salaada dheereeya waqsuru lkhudba khudbaddana gaabiya wa aqsiruu iyo waqsuruu labada waa loo dabdiyey laakiin dabdun bilxuruuf shuraaxda qaar baa ku dabdiyey oo nawowi iyo khayruhu ka mid yihiin oo waxay yidhahaan hamsadu wa hamsatu waslin marka waqsuru lkhudba khudbadda gaabiya rawaahu muslim muslim ayaa xadiiska soo wariyey ma'inatun bimiimin maftuuxa waxay ku sugan tahay miim kor dhigan suma hamzatin maksuura waxaa ku xigta hamso hoos dhigan uma nuunin mushadada dabeedna waxaa kusii xigta nuun la shiday ay calaamatun daalatun calaa fiqhih waa calaamad ku tusinaysa fiqhigiisa iyo faqiihnimadiisa iyo diinka inuu garanaayo aqoon u leeyihi camaar ibnu yaasir waa saxaabi ka mida saabiqiintii ka mida isaga iyo aabbihii iyo hooyadii iyo yacni marka ay aad u dhibaatayn jireen gaaladii fii awaa'il alislaam sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna hooyadii abujahal baa dilay wa awalu shahiida fi lislaam gaalkii abujahal la odhan jiray ayaa dilo weliba si xun u dilay waran buu cawrada ka geliyey xubinta taranka deedna sidii ayaa markaa ay ku baxday saas ayuu ku dilay dhibaato badanna ayaa lagu dhibaatayn jiray marka waxay ahaayeen yani saabiqiinta bay ka mid ahaayeen camaar ibnu yaasirna waa fadli badnaa waatii uu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam taqtuluka yaa cammaaru alfi'atu albaaqiya riwaayo kale waata sheegaysoo bukhaariga ku soo aroortay xadiidka bukhaariiyo muslim weeyaane wayxa cammaarin taqtulhu alfi'atu albaaqiya yadcuuhum ila aljannati wa yadcuunahu ila annaar rawaahu albukhaariyu camaar koox baaqiyaa baa dili doonta oo uu jannada ugu yeedhaayo iyaguna naarta ugu yeedhayo imaamkii xaq ahaa in la atiico ayuu ugu yeedhayaa taasina waa arrin sababaya janno in la galo iyana waxa weeye shaqul in usha la kala jeexo bimacnaa ijtimaaca iyo kulanka iyo amniga iyo waxaweeye markaa taacada in laga baxo imaamka xaqa ah bay ugu yeedhayaan taasina waa arrin sababaaya naar yadcuuhum ila aljannati wa yadcuunahum ila annaar yacnii ficilkaa la tilmaamay inay siaa yihiin waayo dad ahlu fitnaa baa ka shaqaynaya dagaallada inay dhacaan saxaabada laftoodu may doonayn dagaalka laakiin saxaabo keliya meesha ma marin dadkii ahlu fitnaha ahaa ee dilay cuhmaan ibnu cafaan ayaa markana doonaya inaan la iswaafaqin markaasaa iyaga ayaa dagaalka bilaabay saxaabadii qolo weliba iyagoo moodaya in qolada kale dagaalka ku bilowday u haysata taawiilayaa wiilanayaan inay marka isdaafacayaan baa dagaalku ku dhaca dadka ahlu fitnaha baana ka qayb qaatay saxaabada iyaga waxba laga odhan maayo idaa dukira asxaabii fa amsikuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadeeda haddii la sheego ka gaabsada waxbaa ka odhanina afka ka haysta saxaabadana way ijtihaadeen kooda gafay iyo kooda asiibay mid walba waa bayna ajrin wa ajrayn ajar iyo laba ajar bay kala dhex yaalliin qasad wanaagsan iyo niyo wanaagsan inay ka lahaayeen baana lagu malaynayaa saas yada camaar ibnu yaasir wuxuu yidhi rasuulka waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ninka salaaddiisu inay dheeraato khudbaddiisuna gaabata waa calaamad ku tusinaysa faqiihnimadiisa iyo diinka aqoonta u leeyahay ee uu garanaayo waa calaamad ku tusinaysa marka khudbaddana gaabiya salaadana dheereeya xadiiskana waa kaa xadiis kale waxaa ku soo arooray kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qasdan wa khudbatuhu qasda nebiga calayhi salaatu wasalaam salaaddiisa iyo khudbadiisa mid walba waxay ahayd dhexdhexaad waxaa loo baahanayaa xadiiskan iyo xadiiskaa in la kulmiyo xadiiskan iyo xadiiskaa in la kulmiyo khudbadiisuna dhexdhexaad bay nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam salaadiisuna dhexdhexaad bay ahayd xadiis kalaa jiroo saxiixa ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin eh, awaakhira xayaatihi ah ayuu salaaddii subax dabadeed kacay khudbadduu u kacay khudbaddii buu waday waday waday waday waday duhur baa ku soo galay duhurkii buu tukaday salaaddii duhur markuu ka baxo haddana kacay khudbaddii buu waday casar baa ku soo galay yani khudbad dheer ya saxaabadu waxay yidhahdeen ka noogu qaybistii xifdiga badan baa noogu cilmi badan maalintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu cilmi sheegay xadiiskaas isagu ma adka sida loola kulminayo kan waayo waxaa lagu xambaarayaa xaalaad naadira oo ay dani keensatay oo khudbadduna jumco aynay ahayn in xaajada keensatay daraaddeed loo dheerayn karo waa naadir naadiru laa xukma lah laakiin khutabka caamka ah ee markaa ama jumcada ama saas ee marka waxa weeye soo noqnoqonaya iyada marka in la gaabiyo la koobo weeye saas yada weeye xadiidkan kale haddaba tilmaamaya mid walba in dhexdhexaad ay ahayd khudbadda nebiga iyo salaadda nebigu maxaa lagu xambaaraya ahlucilmiga qaarkood waxay ku jamciyeen xadiidkan tilmaamaya ina tuula salaati alrajuli wa qisra khudbatihi ma'inatu min fiqhih fa atiiluu asalaata waqsuruu lkhutbah iyo xadiidkaa labaduba inay qasdan ahaayeen waxay culammada qaarkood yidhaahdeen iscaaridi maayaane waxaa lagu xambaarayaa macno iswaafaqaya macnaha iswaafaqayaana wuxuu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam salaaddiisu ma ahayn mid markaa dheer dherar dadka dhibaya mid dheer ma ahayn marka dheeraanta yacni aadka ah iyo gaabinta waa u dhexaysa walow haba la yidhaahdo xagga markaysa markaa dheerarka ayay xigtay marka khudbadiisuna waxay dhexdhexaad bay markaa iyaduna ahayd waxayna yidhaahdeen culammada markaa shuraax badani qasdanta labada baab mid walba baabkiisay qasdi ku ahayd salaaduna baabkeeday qasdi ku ahayd oo dhexdhexaad ku ahayd khudbaduna yacni markaa iyaduna baabkeeday qasdi ku ahayd walow labada qasdi haba kala duwanaadaan labada dhexdhexaad xadiiskii nasaa'i maxaa ku soo arooray kaana ya'murunaa bialtakhfiifi wa ya'ummunaa biasaafaat nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amri jiray inaannu salaada gaabinno oo khafiifinno haddana wuxuu samayn jiray inuu saafaad nagu tujiyo tusaale aynu ku soo yaro dhowaynayno haddii aynu sheegno innagu litaqriib masalan laba qolo ayaa qolana dhaadheer tahay dad baa dhaadheer oo dhaadheer bay u badan yihiin dad aad u dheer dadna waxa weeye dherarka noocaasa ma gaadhsiisnee qowmiyad kale ayaa markaysaga markaa dherarkoodu iyadoo duuna daalik baa dherar iyaga u ah marka qoladaa la sheegayo waxa la yidhi hebel waa dhexdhexaad laakiin nisbadoodu dhexdhexaad u yahay dherarkooduna ka aadkaa maaha qoladii kalena nin kaloo ka midaa ah la sheegayo waxa la yidhi isaguna waa dhexdhexaad dee iyaga nisbadoodu dhexdhexaad u yahay walow kuwa kale marka loo eego haba u noqdo mid dheer ha u noqdeen waxaynu ka tusaalaynaynaa shaygu nisbe ahaan waa kala duwanaan karaa in la yidhaahdo yacnii dhexdhexaad buu halkaa u yahay oo dhexdhexaadkiisu si yahay baab kalena dhexdhexaad buu u yahay haddana dhexdhexaadkiisu markaysa markaa yani ictibaar kalu leeyihi waa kala duwanaan karaa marka salaadda nebigu sala allahu aleyh wasalam baabu baabusalaam marka loo eego sidii laga rabay waxay ahayd dhexdhexaad oo yacni dherer aada ma ahayn iyadoo uu yidhi markaa faatilu salaa haddana wuxuu amray takfiifka salaada la khafiifinayo waa la amray marka cid la tujinayo marka cid la tujinayo axaadiistana waxaa ku soo aroortay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam a'immada ku yidhi salaadda yacni waxaa imanaya mid xaaje u saaxiiba mid dan u saaxiiba iyo mid xanuunsanaya iyo mid da'a iyo mid ayaa imanaya ee khafiifiya kiina tujiya ha khafiifiya marka waxa weeye qofku isagu gaarkii u tukanayo intuu doonu dheerayn karaa laakiin markan kale waxa la ha khafiifiyo haddana maca dalik yacni iyadoo la khafiifinaayo ee qasdi haddana markaysa waxaa noqonaysaa oo dhexdhexaad markaysa waxaa yacni laga dhigaya walow nisbada khudbadda marka loo eego haba u dheeraato marka waxa weye calaa kulli xaal isdiidi mayse bay yidhaahdeen qasdigu baab walba nisbadiisa inuu u dhacaayo isma diidaysa bay yidhahdeen marka khudbaddu inaynay fara badan oo dheeraan oo ay koobnaato oo dadkii jawaamic iyo hadallo kooban lagula hadlo lagu wacdiyo ayaa fiican xadiiska toddoba boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo saddexiyo tobane wa can mucaawiyata bni alxakami asulamiyi radia allaahu canhu qaala baynamaa ana usallii maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wakhti gudihiisoo anigu aan tukanayo maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa aan la tukanayo mucaawiyatu bnu xakam baa odhanaya id catasa waaba yadii u hindhisay idda waxaa loo isticmaalaa tacliiliya ama darfiyo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan baynaa ama baynamaa hadday ka hor dhacdo macno fujaa'iya baa loo isticmaalaa bacdu nuxaati baa maray waaba yadii u hindhisay rajulu nin baa hindhisay min alqowmi raggii ka mida fa qultu waxaan idhi haddaan mucaawiyat bnulxakam ahay yarxamuka allah allah ha ku naxariisto faramaani alqawmu raggii waxay igu soo ganeen oo igu soo tuureen biabsaarihim ay binadari absaarihim indhahooda inay igu eegayaanoo hoosta iga eegayaan fa qultu waxaan idhi waa sukla ummiyaah hooyaday goblantayey waa nud baa la yidhaahdaa asalkeedu wuxuu ahaa waa sukla ummiy ama ummiya oo ummi waxaa loo idaafeeyey yaa ulmutakallimkii baa loo idaafeeyey dabeedna nudbadii marka ayaa laga dhigay ism manduub ah ayaa laga dhigay ha u saktina waa la haleeshiiyey waa sukla ummiyaah yacni waxa weeye sida ay u soo ganayaan baa dee inuu qalad galay baa u muuqatay marka kaanahu inuu leeyahay khatar baan galay oo waan halaagsanay kaanahu saa maa sha'nukum tanduruuna ilay salaadda inaan lagu hadlin muu garanay marka intii la xarimay oo la joojiyey baynay ahayd salaadda gudaheeda in lagu hadlo maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay tanduruuna ilay xaal aa isoo eegaysaan maxaa arrinkiinnu yahay yacni sababta ay soo eegaysaan waa maxay fajacaluu waxay gudagaleen waa ficlu shuruuc yadribuuna biaydiihim inay ku garaacayaan gacmahooda calaa afkhaadihim bowdyahooda inay ku garaacayaan waxay u ishaarayaan dee ninkani inuu markaa dee aanu si saxan ku sugnayn aan salaaddii wax kaga dhaceen falammaa ra'aytuhu markaan arkay yusammituunanii inay aamusiinayaan markaan arkay laakinnii sakatu lamaada jawaabteedii waa la xadfay marka taqdiir baa loo baahanayaa taqdiirkaas loo baahanayaa wuxuu noqonayaa lamaada jawaabteedii mar labaadkana wuxuu noqonayaa istidraagu wuxuu ku dhacaayo ila wax laga istidraakayo falamaa ra'aytuhum yusammituunanii markiiaan arkay inay aamusiinayaan qadibtu waa cadhooday wa waa isbedelay laakinnii sakadtu ha yeeshe waan aamusay shuraaxda qaarkood waxay qadareen sida tiibi iyo wakhayruhu qolyo kale ku raacay sida suyuuti iyo qadibtu wa taghayartu bacdi kale waxay qadareen sida sindi iyo arabtu an ukhaasimahu inaan la hadlo oo la dooda ayaan doonay laakinii sakatu ha yeeshe waa aamusa marka jumlada la qadarayaa jawaabu lama noqonaysa marlabaadkana waxa markaa wax laga istidraakayo noqonaysa falamaa sallaa markuu tukaday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay biabii huwa wa ummii aabbaha iyo hooyadayba afdiihi aan ku furanaya ama mafdiyun uu yahay mid lagu furanaye maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu biabii wa ummii marka la yidhaahdo aabbaha iyo hooyada baan ku furanayaa waa arrin loo isticmaalo carabtu isticmaali jireen tacdiimka cid la weynaynayo sha'nigiisa oo sare loo qaadayo waa cibaaro loo isticmaali jira weeye arrinka la tanwiihinayaa loo isticmaalaa cidda la timi insaan lagu yidhaahdo oo xataa nebigaaba wakhtiyada qaarkood cibaaradan oo kale yidhi saxaabada laba saxaabi ayuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbaha iyo hooyaday baan ku furanaya labadaas saxaabi waxaa weeye waa sacd ibnu abi waqaas iyo zubayr ibnu cawaan labadaba xadiiskoodu saxiixu ku sugan yahy bukhaari iyo muslim irmi fadaaka abii wa ummii ku gan buu ku yidhi sacd ibnu abi waqaas aabbaha iyo hooyaday baan kugu furtay yani ku rid labada saxaabi midna nebiga waa abtigii midna waa in abtigii zubayr ibnu cawaan ilmaabti rumay yihiinoo dee ina baa dhashay waa ibnu safiya safiya bintu cabdimualib waa ilmu abtiruma nebigu abtiruma ma lahayn laakiin raaskii dhalay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu sacd ibnu abi waqaas ahaa sheekh baa dabeed markaysagaa laba beyt ku cabiray isnaani qad faazaa bijamci lmustafaa aban lahu mac ummihi yafdiihima huma zubayr lmurtada sacd ridaa nafsi ilfidaau liturbatin taxwiihima labaa waxay ku guulaysteen in nebigu u kulmiyey aabbihii oo hooyadiina u weheliso labadaba inuu ku furanayo itnaani qad faazaa bijamci almustafaa aban lahu mac ummihi yafdiihima huma zubayru lmurtadaa sacdu ridaa nafsi lfidaa'u liturbatin taxwiihima wuxuu yidhi mucaawiyat bnualxakam maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minh maa ra'aytu ma arkin mucalliman mid markaa dad waxbara oo bara ah qablahu isaga hortii walaa bacdahu iyo isaga dabadii oo axsana tacliiman minhu ka tacliim wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam ma arkin shakhsi cid waxbara oo nebiga ka tacliim quruxsan oo ka tacliim wanaagsan oo ka waxbaris wanaagsan hortii iyo dabadii ma arag minhu ay min sala allahu alay wasalam fa wallaahi allah baan ku dhaartay maa kaharanii ima dagaalin ya walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caayin eray xataa shucuurkiisa wax yeelaya kuma odhan ma canaanan xataa maxaad sidaa u yeeshay miyaad garanayn marka waxa masalada ya ninkaagan weyn salaada ku hadlaya waa maxay kulli daalika ma odhan qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina haadihi asalaata salaadani tan ahi laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami annaas kuma hagaagayo oo kuma bannaana shay la hadalka dadka lala hadla ka midii kuma bannaana salaadda innamaa hiya hadallada ku bannaani waxay ahaadeenoo qura hiyadu waxay u noqonaysaa alkalimaatu asaalixatu fiiha kelmadaha ku habboon innamaa hiya kelmadaha markaa ku habbooni salaadda gudaheeda in lagu yidhaahdo waxay ahaatay oo qura attasbiixu tasbiix ilaahay loo tasbiixsado watakbiiru iyo weynayn ilaha in la weyneeyo wa qiraa'atu alqur'aan iyo qur'aan in la akhriyo aw kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ama siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani marka ay tahay yani wuxuu ka shakiyey alfaadda inuu wax ka yara bedelaayeen meelaha qaarkood ama ziyaada ku sugnayd ama wax la ah. oo haddii tasbiix iyo takbiir halkooda dikri la yidhaahdo dee dikrigii tasbiixdii iyo takbiirtiiba waa shamlinaya haddii dikri lagu darana dee waa ziyaado la socotii wiy saasuu yidhi ama siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa shaku min araawiyo lafdiga taxariga macnuhu sidaa ha ahaadee alfaaddii sidaa ma ahayd buu markaysa markaa ka yara shakiyey qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow innii xadiisu cahdin bijaahiliya anigu wakhtigaygu waa ku cusub yahay aan gaalnimada ka imi qad jaaa allahu bilislaami ilaahayna wuxuu keenay islaamnimada wa ina mina waxa naga mida rijaalan rag baa naga mida raggaasoo ya'tuuna alkuhaan u tegaaya nimanka faaliyayaasha ah qolada faalisa rag u tagaa naga mida ka warran qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam falaa ta'tihim ha u tegin faaliyayaasha ha u tegin qultu waxaan ku idhi haddana wa minaa waxaa naga mida rijaalun rag yatatayaruuna wax baasaysta ayaa naga mida oo tatayur la sameeya qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam daaka shayun yajiduunahu fii suduurihim kaasi waa shay ay laabahooda ka helayaan oo laabtooda ku soo dhacaya falaa yasuddannahum yaanu u diidin inay waxay doonayaan ku kacaan oo sameeyaan oo qabtaan yacni waxaa laabtooda ku soo dhacaysa iyoinay ka baajin waxay rabeen hadday safar tahay hadday socdaal tahay yacnii waxaa laabtooda ku soo dhacaya qubku odhanaya ee khawaatirtaasi yaanay u diidin oo ka mancinin wuxuu doonayay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey asuklu sukligu bidami saai lmuhallasa saada saddexda dhibic leh godaalkeeday ku sugan tahay almusiibatu waa almusiibada weeye almusiibatu waa musiibada waalfajiica yacni waxa weeye waa musiibada weeye wax laga argagaxo maa kaharanii ay maa naharanii ima dagaalin ima dagaalin canaan iyo dagaal iyo waxa yani kullu dalika igma odhan si caadi wax ugu sheegay xadiidkan fawaa'id fara badan baa ku sugan fawaa'idda wax ka mid a haddaynu sheegno waxaa ka mid a salaadda gudaheeda haddii lagu hindhiso inaan ruuxii yarxamuka allah la odhanayn hadalkii la diidayo inaynay soo geliso waayo mukhaataba ku sugan qofkii lala hadlayo yarxamuka markaa tidhaahdo waad la khitaabtay waa mukaalamo aad la hadlayso saas aawadeed ta noocaasi ma bannaano oo haddaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sawta lagu odhanaayo assalaamu calayka ayuha alnabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu waxay yidhaahdeen culammadu nebiga calayhi salaatu wasalaam looma qasdaayo loogama jeedo in lala khitaabayo muraadku maaha ee istixdaar baa looga jeedaa nebigana calayhi salaatu wasalaam mar isaga lala tukanayo oo masjidkiisa la joogo ama lagu dhow yahay iyo mar laga fog yahay mar walba waxaa la akhrinayay assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu marka istixdaar fi dihni baa laga tilmaamayaaye khitaab isaga lala khitaabayo laga tilmaami maayo bacdi kale waxay yidhahen waa khusuusiya laakiin sida hore in loo dhigay baa ka fiican ama warka ku saabsan waxa weeye markii haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhintay in la bedelaa oo assalaamu cala anabiy la yidhahdo iyada ka warrama waxaa lo odhanayaa saxaabada qaarkood waa bedeleen waxaana lagu xambaarayaa ijtihaadun minhum ijtihaad ka dhacay miday saxaabadiina ku kulmeen ma aha waayo asxaabta qaarkood halkii horey ka wadeen bal e qaarkood dadka sidii bay u barayeen cumar bnu khataab baa ka midoo mimbarka ayuu dadka uga laqimayay assalaamu calayka ayuha nabiy axaadiis badanoo kala duwan baa ku soo aroortay sidaas aawadeed sida fiicani wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam sidii la odhan jiray in la yidhaahdo weeyaan ahlucilmiga qaarkoodoo yidhi waa la odhanayaana may odhan laazim weeye may odhan inay salaaddu ku asaxaysay culamada qaarkood tilmaameen oo sheekh albaani markuu soo naqlinaayo ra'yiga albaani hadda ma huba isagu mana caddayn kollay sifatu salaadka inuu ka qabo sidan inay laazim tahay laakiin labada shiikha uu hadalkooda soo naqlinaayo ibnu subki iyo ibnu xajar labaduba wuxuu tilmaamayaan isaguna ma tacaqubine in sidaa haddii la yidhaahdo inay ku asaxayso oo ay bannaanto dhib lahayn inay saa ku asaxayso ayuu ka soo naqliyey labada sheekh sunno nebi haddii la hayo odhanaya markaan geeriyoodo waxaad tidhahdaan assalaamu cala nabiy way sheegi lahayn marka ijtihaad inay tahay baa lagu xambaarayaa saxaabada qaar ka dhacay saas aawadee ha labayne assalaamu calayka dheh bacdu almashaayikh waxay ishkaal geliyaan inay ansaxaysaba waayahay xadiidka waxaa laga qaadanayaa inaanu mucaawiyata bnuxakam garanayn salaadda inaan lagu hadlin salaaddii gudaheedana waa ku hadla yarxamuka allaah waa mukhaatabo haddaba siiqada mukhaatabada ma laga beddeli karaayo waa masale kale siiqada mukhaatabada ma laga beddeli karaayo taraxumkii ma loo samayn karaa oo yarxamuhu allaah ma la odhan karaa fuqahada qaarkood waa yidhaahdeen hadduu sidaa u yidhaahdo oo khitaabka ka bedelo ou raxmadda ugu duceeyo dhibaata kuma sugnaa yacni waxa weeye waana u duceeye cid lama hadlin ruuxu isagu hindhisay inuu xamdi noqo alxamdu lilaah yidhaahdaa waxay tahay mid u bannaanoo mashruucu ah bal sunnay u tahay culamada qaarkood qaaciday sheegeen dikri kasta oo sababtiisu salaadda gudaheeda ku timi salaadda gudaheeda in lagula yimaadaa waa sunne marka xamdinaq in lagula yimaado salaadda gudaheeda waa arrin mashruuca weeye waa sunne itlaaqa kolle qaacidadana culamada qaarkood waxbay ka reebaan adoo salaaddii ku jiraa cid nebiga ku salliday calayhi salaatu wasalaam ama magaca nebiga soo qaatay inaad ku sallidaa waa mashruuc waayo waa duco salaadduna ducada ducadu qaabil bay u tahay salaada mukaalamo dadkii ula hadlayana maaha xadiiska abuubakar laftiisuna waa tilmaamayey inuu ilaahay mahadiyey markii nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo salaadii tujinaya abubakar baa nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa dabeed waxa weeye alxamdu lilah buu yidhi kuma inkirin addaahir waxaana ka muuqata xadiidkan laftiisa inuu markaysaa ninku ilaahay mahadiyey waayo goorta tashmiit lcaatis la sameeya waa goorma waa goortuu dee mahadnaq la yimaado markuu hindhiso dabadeed markuu ilaahay mahadiyo ayaa waxaweeye markaa raxmadda loogu duceeya waxaa kaloo xadiiska ku sugan inay saxaabadii markaysaga ay soo daymoodeen oo soo eegeen oo iltifaatku manhi miyaanu ahayn culammada qaarkood waxay iltifaat in ahayn baa laga yaabaaye ilqoodha ka yara eegeen yani wejiga dhaqaajin inay ilqoodha ka yara eegeenna iltifaat maaha waa midda labaadee haddiiba iltifaat ay noqoto daymo ay noqoto oo wejiga ay in yarsaa u eeliyeen ila iltifaatku waa in wejiga la yara eeliyo weeyaan iltifaatan kaltifaati saclab dabeecadu siday iltifaatkeedu yahay soo marba sidaa ayna taha maaha ya fuqahaduna markay ka hadlayaan waa ta yidhahan iltifaatku waa makruuh haddaan qofku laabta qiblada ka jeedin ya laakiin hadduu laabta qiblada ka jeediyo salaaddii waa ka boraysa haddayba dhacday marka waxa weye iltifaat inay sameeyeenna waxaa la odhanayaa aliltifaatu cinda alxaajati laa yukrah wakhtiga xaajadu keensatay iyo dantu in iltifaat la sameeyo karaahiye maahee karaahatu tansiih waa ka ba'ayaan oo tazuulu alkaraahatu bilxaaja yidhahdaan culammadu karaahadu xaajaday yacni ku suushaa oo karaahadii kaga ba'aysa muxaramkuna daruurada waaya waxaa laga qaadanayaa saxaabadii inay u ishaareen inuu aamuso waxaa ku sugan iyagoo salaaddii ku jira ayaa haddana waxay samaynayaan inkaarulmunkar ya man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fa fain lam yastatic fa marka ishaarada ay u ishaarayaan waa nooc inkaarulmunkar oo qadarkay awoodayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd baa laga qaadanaya maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minh waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda jaahilkaan garanayn inaan la canaananayn qofka la canaantaa waa kee waa qof isagoo garanaya ogaan yani u khilaafay laakiin qofka jahli u geeyey ma mudna in la canaanto bes un waa in loo sheegaa sida saxan waayo canaantu waa nooc tacsiir ah waa nooc cuquubo ah tacsiirtana ma mudna qofkan jaahilka ah. wuxuu nebigu u sheegay xukunka bes wax ka dheerada uma sheegay salaadan kuma bannaana dadka in lala hadlaa kalaamunaaskuna waa mukhaatabada dadka lala hadlayo taas waa tasbiix iyo dikri iyo takbiir iyo qiraa'at alqur'aan hadalka ku bannaan salaadda gudaheeda taasina mukaalamadii dadka lala hadlayey ma aha ahlucilmigu waxay yidhaahdeen marka iyaga laftooda la odhanaayo waa in dikrinimada loo qasdaa qur'aannimada loo qasdaa ee eh, haddaad uga jeeddo dadka inaad markaa wax ugu sheegayso keliya oo aan macnihii dikrinimadiiyo qur'aannimada aanad u jeedin yaa xaalka noocaasa waxay yidhaahdeen ishkaal bay leedahay imaamkiibaa qaldamay oo qiraa'adii qalday waxaad doonaysaa inaad baraarujiso qasdigaagu waa inaanu ahayn keliya baraarujin qur'aan inaan aakhriyaysaa waa in marka qasadkaadii ku jirtaa ya taasiid waa in ku jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam su'aaluu weydiiyey su-aaluu weydiiyey waxaa ka mid a dadka kuhaanta u taga nabiguna waa ka reebay calayhi salaatu wasalaam ha u tegin buu yidhi man ataa kaahina fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila cala muxamadin sala allahu aleyh wasalam waata axaadiis kale kuso aroortay kaahinka iyo curaafaystaha iyo waxa in loo tago wax la weydiiye ma aha walow habe la yidhahdo hana rumaysan hana beensan ya haddii loo weydiinaayo tacdiim la weynaynayo oo laga faa'iidaysanayo waxay noqonaysa mamnuuc laakiin hal arrin waa laga soo reebayaayo haddii ruuxa la garan waayo makaahin baa mise ma aha oo la doonaayo in la kala hubsado inta loo tago wax waa la su'aali karaa cid aqoon lihi waa weydiin kartaa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu sayaad u weydiiyey inan yaruu yuhuudiya buu ahaa ibnu sayaadku oo madiine ku dhashay usre yahuud ahi ay dhaleen marka isagoo yar baa warar kharaa'iba laga sheegay waxyaalaha uu arkaayo waxyaale uu ka warramaayo waxyaale uu sheegayo warkiisii baa magaaladii tafay warkii baa magaaladii dalay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisa cid ka mida ah la socoto sida abubakar iyo wuxuu doonay nebigu calayhi salaatu wasalaam inankaa warkiisa inuu soo habsado muxuu yahay dabeedna meel beera isagoo geed hoostii jiifa ya oo dhurmaya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhegaystay inanka yar hooyadii ayaa aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay u yeedhay saaf maxamed yani maxamed baa marka halkan maray markaasaa yar hadalkii joojiyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low tarakathu bayan hadday dayn lahayd arrinkiisu waa caddaan lahaa hadday dayn lahayd arrinkiisu waa caddaan lahaa waa u yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu ku yidhi su'aalu weydiiye badan xadiisku wuu fii saxiixi muslim ku suganyay maada tara araa carshan calaa maa markaasu tara carsha ibliisa calaa maa carshiga ilahay ma aragtiye carshiga ibliisa biyo kor saara maad aragti atashhadu annii rasuulu inanka ilahi wuxuu ku jawaabay atashhadu anii rasuulu llah isaguna adigu ma qiraysa inaan rasuulka ilahay waa ina yarosab yahay markaasu maxaa kuu yimaada markaasu saadiqun wa baa yimaada mid run sheegay iyo mid been sheegay markaasuu nebigu gacanta maxaa ku jira markaasuu addukhu weeye addukhuna waa lugatun fi dukhaan aayat dukhaan faartaqib yowma tati asamaau bidukhaanin mubiin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaddiisa ku qaliyey yacnii kaahinku eray baa shaytaanka u dafaa addukhu iyo addukhaan waa ismacne aayaddii oo dhan inuu markaa sheego uu awoodi kari waayo nebigu wuxuu gartay inuu ninkani kaahin yahay oo shayaatiin u warranto oo shayaatiin u warranto markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhsa falan tacduwa qadrak ya zajri yani yani marka eyga wax lagu sajriyo yacnaa dullow qadarkaaga dhaafi maysiin kaahin baad yacni tahay calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaataa ruux haddii la kala garan waayo kaahin miyuu yahay mise ma aha mafaaliya mise ma aha in loogu tegi karo si loo jirrabo oo loo ogaado inuu kaahin yahay iyo in kale intaa loogu tegi karo cid aqoon u lihi ay u jirrabi karto waa laga qaataa marka waa laga soo reebaya iyadu dembi ma aha laakiin si kale ciddii doonaysa xataa markaa inay eh, bal waa intuu run sheegaayo aan iska weydiiyo amaba ictiqaadan u weydiinaysa ama wax la mida kullu daalika ma bannaana rag wax baasaystaan naga mida buuli kaasi waa waxay laabahooda ka helayaan iyoynay u diidin oo khawaatirta qofku ku soo dhacaysae qalbigiisa ku soo dhacaya dee dembi kuma qabo laakiin hadday noqoto markaysaga inuu wax ku dhiso oo uu camalkii uga tago xaalka noocaasa dee dembi buu noqonaya dembi buu noqonaya watii xadiiskii sanadkiisa maqaalku ku sugnaa tilmaamaya inama atiyaratu ma amdaaka aw raddak yacani baasaysiga la diidee madmuumka ahi wuxuu ahaaday oo qura wixii ama ku socodsiiya ama ku baajiyo ku celiya oo dib ku celiya xadiiskan saxiixu falaa yasuddannahum buu sheegay marka khawaatirtaana qalbiga waa inuu ka tuuraa una yidhahda allahuma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha hayruka walaa xawla walaa quwata ila bik xadiiska toddoba boqol iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo afariyo tobane wa can ilcirbaad ibni saariyata radia allaahu canhu qaala wacadanaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama mawcida alcirbaad ibnu saariya waxa uu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baa na wacdiyey mawcidatan yacnii wacdi ama waana ayuu na wacdiyoodna waaliyey mawcidadaasoo wajilat minha wajilad ay baqatay oo cabsootay minhaa iyada aawadeed ay la baqatay alquluubu qalbiyadu wadarafat ay ilmaysay minhaa iyada aawadeed mawcidada iyo waanadaa aawadeed ay la ilmaysay mintuwa tacliiliya saabiya loo jeedaa alcuyuunu indhuhu wadakara alxadiisa xadiiska ayuu sheegay waqad sabaqa bikamaali waxaanu soo hormaray xaal uu xadiisku ku dheehan yahay dhammaystirankiisa uu ku dheehan yahay fii baabi alamri bilmuxaafadati cala asunna wuxuu ku soo hormaray baabka ku saabsan in la amraayo sunnada in la ilaaliyo baabka ku saabsan buu ku soo hormaray wadakarnaa waxaan sheegnay ana tirmidiya in tirmidi maxamed ibnu ciisa ibnu sawra qaala inuu ka yidhi innahu xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiix ah xadiidkani waa xadiis saxiixa ah, horena oo u soo maray xadiiskii macruufka ahaa xadiisu ibni saariya arbaciinkana dee waa lagu arkay marka xadiiskanna culamo badan baa saxiixiyey ahlucilmigana qabuul bay kula kulmeen jamac badanoo culamada ka midna waxay tasriixiyeenba inuu saxiix yahay mawdicu shaahid wuxuu u keenay in nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood saxaabada intuu wacdiyey qalbiyadoodu inay baqeen indhahooduna la ilmeeyeen wacdiga iyo waanada marka waanada iyo wacdiga in waxaweeye xilliyada qaarkood la sameeyo oo weliba mawcida baliiqa oo xeel dheer lagu wacdiyo yacni markaa ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya in wacdiga markaa lala ooyi karo markaa kamaal iyo fadiilo ay tahay ruuxa marka la wacdiyo inuu qalbi jiicsan yahay oo u ooyaa yacni inay markaa tahay kamaal iyo dhammaystiran inay tahay baabka labiyo sagaashan baabuulwaqaari wasakiina wuxuu u baab yahay degganaanshaha iyo wasakiinati xasilloonida ayuu u baab yahay sheegista la sheegaayo ama fadliga ku sugan alwaqaar iyo alsakiina maxay kala yihiin ma isku mid baa mise waa kala duwan yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa bimacnan oo farqi uma dhexeeye waa mutaraadifaan way isfangashan yihiin ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen nooc farqiga u oo sakiinada waxaa loo isticmaalaa alta'ani fi lxarakaati wa ijtinaabi alcabasi in xasillooni lagula yimaado ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada oo aan marka waxa weeye ruuxi aanu noqon ruux fudfudud aanu noqon oo duldul badan iyo waijtinaab ilcabas iyo waxyaalaha marka waxaweyaan yani iska ciyaarta iyo ah inuu markaa qofkii uu ka fogaado oo qofku markaa si yacni deggan uu fadhiyo uu joogo si deggan ee waxaweeye markaa ruux xarako badan oo dhaqdhaqaaq badan oo waxaweeye markaa waxyaalo iska ciyaara ku mashquulaya farihiisa inuu faro iyo yacni marka waxyaalo la mid ah inuu faraha iska jajabsado iyo isagoo marka waxaweeye markaa cibaado ku jira ama masjid fadhiya ama waxaweeye markaa dikri ku sugan faraha inuu iska jajabsado yacni dadka qaarkood xataa waxay sameeyeen iska daa yacni meelo kale oo majmaco laysugu yimi inay ka sameeyaani qaar baad arkaysa iyagoo salaaddii ku jiro faraha jajabsanaya muxuu tukanaya marka ya muxuu tukanaya inuu ku mashquulo salaada xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa iska ilaaliya weeye majaalista cilmiga ama wacdiga marka la fadhiyo lafteeda si deggan in loo fadhiyo oo waxyaalaha iska ciyaarta iyo cabadkaa la yska daayo ayaa sakiinadu noqonaysa ayaa sakiinadu noqonaysa wa qaarkuna waxay yidhaahdeen waxay ku saabsan tahay xagga marka waxa weye hay-ada iyo qaabkay ku saabsan tahay in qofku markaa aanu baaladaymood badnayn inuu indhihiisa laabanaayo inuu codka hoosu dhigaayo ashyaada noocaasay waqaar kula noqonayaan sakiinaduna waa xarakaadkii dhaqdhaqaaqa iyo cabaska inuu ka fogaado iyo ta'ani iyo deganaansho inuu kula yimaado dhaqdhaqaaqa qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wacibaadu alraxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waida khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama allah wuxuu yidhi wacibaadu araxmaani ilaaha raxmaanka addoommadiisu aladiina kuwii weeye yamshuuna soconayay cala alardi arlada korkeeda soconayay hawnan ay mashyan daa hawnin socod degganaansho u saaxiiba iyo tawaaduc ku soconayey ama daa hawnin xaalay markaa waxa weeye degganaansho u saaxiib yihiin bay soconayaan wa idaa khaatabahum aljaahiluuna markay la khitaabaan oo la hadlaan dadka wax magaratadina qaaluu waxay odhanayeen salaaman yacni salaam bay odhanayaan waanu idin salaamaynaa salaam ama sallamakum allahu salaama saasay odhanayaan ilahay idin nabadgeliyo nabadgeliyo xadiiska toddoba boqol iyo siddeed dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo shan iyo tobane wa caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi maa ra'aytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalama mustajmican qatu daaxikan xataa turaa minhu lahawaatu waxay tidhi maa ra'aytu ma arkin rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mustajmican xaaluu ku xeel dheeraaday qaddu weligii daaxikan yani markaa xaaluu qoslaayo ku xeel dheeraaday yani ma arag yani mid kulansaday waxaa loo jeedaa bimacnaa ay mubaaligan mid ku xeel dheeraaday fi daxik daaxikan xaaluu yahay mid qoslaaya xataa turaa ilaa laga arkaayo minhu isaga lahawaatuhu isaga xaggiisa laga arkaayo lahawaatuhu hilib dalqihiisa laga arkayo cadka yare dalqada ka soo laalaada laga arkayo innamaa kaana yatabassam nebigu wuxuu ahaan jiray oo qura calayhi asalaatu wasalaam mid dhoolla caddeeyuu ahaa ama muusooda muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay allahawaatu jamcu lahaatin mufradkeedu lahaatin weeye wa hiya alaxmatu alatii fii aqsaa saqfi alfami waa cadka yar ee ku sugan afka xaggiisa sare saqafkiisa halka yacni ugu fog ku sugan bimacnaa dalqada ayuu xagga sare markaa cadkaa yare ka soo laalaadaa waa kan hilbdalqaha markuu dheeraada mala hilbdalqa la yidhahdaa aayadda iyo xadiiska sheikhu wuxuu ka deliishanayaa deganaanshaha iyo xasiloonida in lala yimaada laga deliishanayaa oo dadka mu'miniinta ahi markay soconayaan waxaa lagu ammaanay si deggan inay u soconayaan wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna si aadaab ku jirto oo deggan oo tawaaduc ku jiro aan kibriya isqaadqaad ku jirin ayay u soconayaan ayay u soconayaan waxay culammadu yidhaahdeen baalladaymoodkii waxyaalahaasina ma fiicna oo waxay yidhaahdeen qofku inuu aad u baalladaymood fara badan yahay waa min calaamaati alxumqi bay yidhaahdeen calaamaadka nacasnimaday ka mid tahay marka degganaanshaha iyo xasilloonida iyo tawaaduca iyo kibirka in laga fogaado baa laga qaadanaya xadiiskana wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mid aadaab badan oo deggan oo yacni markaa qosalka uu qoslaayo midaan ku xeel dheeraan buu ahaa maan afka markaysa markaa waxaan yacni kala waaxin aan marka waxaweye gahgaha markaa aan odhan yacni mid markaa dhoolla caddeeyuu ahaa taasina waxa weeye waa ta ugu fiican weeye kaana kahiira tabassum weliba dhoolla caddayntiisu waa fara badnay sida axaadiis kale ku soo aroortay ya dhoolla caddayntiisu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa fara badnay axaadiis kaleoo sakiinada amraysa ayaa jirto baabkan soo socdaba waa ku keenayaa qaar ka mida wakhtiga inaga dhacay halkaa iskaga jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub